aan ahlu kitaabka ahayn ayaa loola jeedi karaa sida uu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku yihi lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xataa taأtiyahum اlbayina gaaladii ahlu kitaab iyo mushrikiin ahayd buu gaaladii ahlu kitaab iyo mushrikiin ahayd markaa ahlu kitaabki iyo mushrikiintii laba qolo oo gaalada ka mida ayaa laga dhigay oo markaa mushrikiintii iyo ahlu kitaabkii inay kala duwan yihiin ah mararka qaarkoodna mushrik gaal oo dhan baa loola jeeda ama ha noqdo ahlu kitaab ama yaanu noqonin tanaana markaa kamida markaa kelmadda mushrik si guud waa gaalo oo dhan waayo kullu kaafirin mushrik gaal waliba waa mushrik yahuuddu waa mushrikiin nasaaradu waa mushrikiin in allaha haaliu halaaa bay leeyihin kuwii kale dee maaragtay mulxidiinta ahaa ee aan ilaahayba aaminsanayni mushrikiin weeyi laa shirka acdamu min inkaari wujuud illaah markaa gaaladii oo dhami mushrikiin way noqonayaan haddii laakiin la israaciyo ahlu kitaab iyo mushrikiin waxay markaa de mushriktii ku dhacaysaa gaaladii aan ahlu kitaabka ahayn iyagoo aan yahuudiya iyo ahayn iyay ku dhici kelmadda mushrik baabkan musanifku raximah llahu tacaala waxa uu kaga warramayaa dadkii isqabay ee diin bedeshay markaa diin bedelashadaasi saddex qaab ayay u dhacaysa in gaalnimo laga yimaado islaam la yimaado waa qaab in islaam laga tago oo gaalnimo loo ridoo iyaduna waa qaab in gaalnimo laga tago oo gaalnimo kale loo gudo oo kii gaalka ahaa uu diintiisii bedesho oo haddana diin kale oo isla gaalo uuna uu ku bedesho saddexdaa qaab ee wada diin bedelashada ah ayaa halkan lagaga warramayaa diintaa la bedeshay saamaynta ay guurkii ku yeelanayso waxaa laakiin cinwaanka nikaaxulmushrik uunba uu yidhi waayo dee waxaasoo dhami waa wada mushrikiin wey kaa muslimkaa ee gaaloobay de mar hadduu gaaloobay mushrik buu isu bedelay kan mushrig ah ee soo islaamay isagana de marka xaaladiisii hore la eego mushrik buu ahaa guurkiisii horaa laga sheekayn doonaa maxaa isbedelaya ka isagoo gaala gaalnimadii gaalnimo kale ku bedeshayna de weli waaba gaalnimadiisii unbaaba wataa markaa waxoo dhamiba dad ama gaalnimo ka yimid ama gaaloobay guurkoodii saameynta ay marka arrintaasi ku yeelanayso ayuunbay ka warramayaan qeybtii koowaad buu bilaabo wuxuu yidhi idaa aslama hadduu islaamo axadu zawjayni labadii isqabay mid ahaani hadduu islaamo ee alwathaniyeyni sanam caabudka ahaa awilmajuusiyeyni ama majuusta ahaa ee dabcaabudka ahaa aw aslamat ilmar'atu ama gabadhii ay islaamto wazawju yahuudiyun aw nasraaniyun iyadoo ninkeedu yahuudi ama kristaan yahay fa in kaana daalika arrinkaasi haduu dhaco qabla dukhuul iyadoo aan laysla gelin tacajalat ilfurqatu kala taggii deg deg buu u dhacay oo yacni nikaaxii halkaasuu ku burburay weeye wa in kaana bacda dukhuul aqalgal dabadeed haddii islaamnimadin ay timaaddo midkood uu soo islaamo sidaa lasoo sheegay wuqifat ilfurqatu kala tagga waa la hakinayaa cala inqidaai alciddati ciddada dhammaystirankeeda yaa lagu hakinayaa fa in aslama alaakharu kii kale hadduu soo islaamo qabla inqidaa'ihaa iyadoon ciddadii dhammaan fa humaa cala annikaax guurkoodii yaa sidiisii u jiraya wain lam yuslim haddii aanu kii dambe soo islaamin xataa inqadat ilciddatu ilaa iyo ciddadii ay dhammaatay xukima bilfurqati waxaa la xukumayaa kala tag min xiini aslama alwalu minhumaa ama min xiina aslama alwalu minhumaa ka soo bilaabmaya markii uu islaamay koodii hore halkan wuxuu ku gaaladii soo islaamaysay guurkoodii maxaa saameyn uu ku yeelanayaa islaamnimadaasi horta haddii ay isla soo islaamaan labadii hadday hal mar isla soo islaamaan ma odhanayno dib isu guursada guurkoodii hore ayaa u jiray oo ankixadii gaalada ee waktigii gaalnimada dhacay gu-uurarkii dhacay lagama daba tegayo xataa haddii qaab aan islaamku oggolayn ay u dhaceen imika markan ay soo islaameen un baynu eegeynaa ma isguursan karaan hadday jawaabtu haa noqoto guurkoodii hore ayaa u jiraya waa hadday isku mar soo wada islaamaan hadday soo kala hor islaamaan hadday soo kala hor islaamaan oo gaalnimadii ku haro waxaynu eegaynaa iyadoo gaalka gaalnimadii ku haray inay isqabaan ma la ogol yahay oo shareecadu labadan qof inay isguursadaan miyay ogoshahay hadday jawaabtu haa noqoto iyadana guurkii sidii unbuu u jiraya oo taasi waa halkii taa taa iyadana musanifku halkan kama hadlin oo dee wa wax iska waadaxa wey haddii ninkii uu soo islaamo isagoo gabadh yahuudiyada qaba ama na kristaana dee kolka horeba muslimkii inuu tan guursado waa la ogola marka hadduu imikana iyagoo gaalo islaha isagii soo islaamay iyaduna ay yahuudiyadii iska sii tahay ama nasraaniyadii de guurku waa iska sidiisi ilan marka horeba muslimku inuu tan guursado waa la ogolaay taana iyadana halkan musanif kaga hadli maayo waayo wax marka horaba iska banaanaa unbaa baaqi maxaa kuu soo haray haddii xaaladoodu ay noqonayso markaanay soo kala hor islaameen qaab aan islaamku ogolay in laysu qabo oo waa maxay marka hore labadooduba laba wasani bay ahaayeen sanam caabud ama cawaan ama mulxidiin bilaa diin ah midkood baa soo islaamay dee halkaa markaa guur inuu sii jira lama ogola in yani dad sidaas ay isqabaan gabadh wahaniyada ama sanab caabud ama dab caabud inuu nin muslimi qaba lama ogola gabadh muslimada inuu nin gaalihi qabana asal ahaanba lama ogol ama iyagoo yahuud isla ahaa ama nasaare isla ahaa ama yahuud iyo nasaare kala ahaa ayuu ayay gabadhi islaamtay ninkiina yahuudinimadiibuu baaqi ku noqday ama nasraannimadiibuu baaqi ku noqday dee waa guur aan imika inuu dhaco islaamku aanu ogolayn soo maha ha markaa haddaba markaa ay soo kala hor islaameen buu sheekhu kuugu bilaaba markaa ay soo kala hor islaameen xaaladoodina ay noqonayso xaalad aan islaamku guur noocaas ogolayn waa markii labadii wathani ama labadii majuusi ay soo kala hor islaamaan ama maaragtay gabadhii oo islaamtay ninkeedii uu yahuudinimo ama nasraaninimo uu ku baaqi noqdo intaa midna islaamku ma ogola haddaba maxaa la samayn hadday arrintu qabla dukuul tahay haddii iyagoo markay isguursadeen intii aanay islaba aqal gelin uun haddii ay iyadii islaamtay ama iyagoo waaniyiin iyo majuusiyiin ahaa isagii islaamay guurkii u burburay ma jiro guur maxaa yeelay dee gaalka noocana inuu muslimkani qaba lama ogola haye haddaynu odhan lahayn bal hadda la sugo intuu soo islaamayana dee marka waxa weeyaan ciddaa loo baahanayaa ciddana qabla dukuul haddaan la islama aqalgelin cidda ma jirayso in dukuulka ayay ciddadu ka ratiban tahay mar haddii furqa filxayaa ay tahay haddaba waxaa la leeyahay nikaaxaasi wuu baaba-ay guurkaasina guur jira ma aha soo arki maysid saasuu kuu yihi marka idaa aslama axadu zawjeyn alwathaniyeyn aw ilmajuusiyeyn aw aslamat ilmarأaةu wالzawju yahuudiyu aw nasraaniyu fain kana dalika qabla dukuuli tacajalat اlfurqa khalaas hadday markaa dee doonayaan iyadina ka daba islaamto hadday isguursan karaan guur cusub waxaasina waa maxay waa guurkii wuu fasakmay weeyaan ee ma aha dalqad baa dhacday maaha dalqadi ma dhicin wuu fasakmay hadday markaa isguursadaan de saddexdii dalqadoodba intay soo islaamtay hadday isguursadaan ama isagii de habsaami soo islaamay isguursadaan saddexdii dalqadood bu udhimayy waxaan fasakaad wey hadii arrintu ay bacda dukuul tahay mar laysla aqalgalay kadib haddii arrintani ay tahay horta waa la kala kaxaynaya shaqo iskuma yeelanayaan ilan sidan inay isku qabaan islaamkuma ogole gabadhiina ciddaa u bilaabmaysa intaa ciddada ay ku jirto iyaa la eegayaa kii habsaamay ma soo islaamay mise muu soo islaamin hadduu soo islaamo iyadoon ciddadii dhammaan guurkoodii horaa sidiisii usii jiray haddii ciddadii ay dhammaato isagii oon soo islaamin kii habsaamayna waxaa la ogaaday markii uu kan hore soo islaamay kan islaamay markii uu soo islaamay inuu guurkoodii ku burburay marka iminka ciddo cusub ma bilaabayso ciddadaa dhamaatay ayuunbaa ciddadeedii waxa weeye waxaynaan kala garanayn markaaynu kala fogeyn waxaynu kala garan laanahay miyuu guurkoodii baaba-ay mise muu baabi goormay caddaan markay cidda dhamaatay caddaani hadday intaana cidda cidda bixin soo islaamto inaanu guurkoodii baabi baa ayaa caddaatay haddii ay soo islaami weydana waxaa caddaatay in kii absaam haduu soo islaamay waxaa caddaatay in markaa guurkii uu sidaa ku baaba oo markaa horeba uu baaba-ay arrintan markaa dee waxaa badan bay leedahay oo dee nebigu aleyhi salaatu wasalaam dadku way soo islaamayeen marka ay soo islaamaan isguursada imika lama lahayn imika isguursadao guur bilaaba lama odhanaynin de guurkaa hore ayuunbaa shaqaynayay markaa guurkii hore baa sidiisa u shaqayn haddii ciddadii aanay dhammaanin wuxuu yihi fain waiahaa fi lciddati ciddadii intii ay ku jirtay haddii uu la kulmo u galmoodo iyagiioo aan welida islaamnimadii isugu iman walam yuslim ithaanii minhumaa kii habsaamayna aanu sooba islaamin ciddada dhexdeedii sidaa ay ciddadii ku dhamaato yani isagiioo weli gaala kii habsaamay iyay jimaac dhacay waayahay markaasaynu haddana sugnayoo ciddadiina sidii bay ku dhammaatay iyadii oo aanu weli soo islaamin jimaacna wuu dhacay wajaba almahru meeshan waa zina lama odhanayo oo xad lama oogayo sababtoo ah inagoo ka shakisan miyay isqabaan mise isma qabaan oo weli aan aanay warku caddayn ayuu jimaacani dhacay markaa shubha meeshii jirta shubha ayaa meeshii jirta oo maxalkii ayay shubha kusugta waa shubhadu saddex bay noqon jirtay shubha fi lfaacil iyo shubha fi lmaxali iyo iyo shubha fi ariiq soo maaha markaa iminka shubhatulmaxali baa meeshii jirta maxalkii de nikaax baa jira aynaan weli garanayn oo iyo iyo inuu markaa jiro marka maadaama shubatulmaxalli jirto wixii ilma halkaa ku calool galaa ilmihiisii buu noqonaya meherkiina wuu waajibaya meherka la sheegaya kii hore maaha waa meher cusub oo wadu shubahaan ka dhashay waa in aslama kii habsaamay hadduu haddaba soo islaamo jimaacii dabadii wey jimaacii dabadii hadduu kii habsaamay soo islaamo ciddadiioo weli baaqiya falmansuusu naska shaafici waxa weeye anahu laa yajibu lmahru meher meeshaa ma waajibay waxaa caddaanaya jimaacii inaanu wax mehero waajibin waayo waxaa dib ka caddaatay nikaaxii hore inuu jiray oo marka jimaacu dhacayay inaan nikaaxii hore baabi'in iyaa dib inooga caddaatay kol hadday inoo caddaatay dee ninkani xaaskiisii iyunbuu jimaace waxba meesha kuma jabna waa caadi markaa meher cusubi ma jirayo saasaa naskiisu uu masaladan markuu ka hadlayay yahay wa fiihi qowl masalada qowl baa ku jira mukharajun la takhriijiyey oo qowl mukharaja anahu yajibu inuu meher waajibayo halka laga soo takhriijiyeyna waa rajcada rajciyada alaaqii rajciga ah ninku markuu gabadhiisii hal dalqad furo xaaskiisii way furan waad iga furan tahay markuu idhaahdo ay cidda u bilaabanto ciddadii dhexdeeda hadduu jimaaco markuu jimaaci kadib haddana uu soo ceshado shaafici wuxuu halkaa naskiisu uu yahay ninkaa meher labaad baa lagu leeyay waayo gabar ka furan ayuu jimaacay markaa meher labaad haba soo ceshadee meher labaad bay ku leedahay marka waxaa la isweydiiyey dee masaladaa iyo masaladani ilan kanba markuu soo islaamay wax tan ay dib ka caddaatay guurkii hore inuu jiro kanna markuu soo ceshaday guurkii horea dib loogu noqday labada jeerba guurkii horaa lagu noqday midna wuxuu yihi meher cusubi ma jiro oo waa masaladan hadda ku jirno midna wuxuu yihi meher cusub baa jiraya oo waa masalada rajciyada marka dee laba isku mid miduu kala kaxeeyey ijtihaadkiisaa kala duwanaaday masalada labada masale mid walba laba qowl baa ku jira hala yidhaahdo saasay qolaaleda dariiqa le oo waa binaqli watakriij in badan baynu soo marnay naqliga iyo takriijka qolana waxay tihi may waxba la takriijin maayo masale waliba waa sidoo taqriiru nasayn ayay halkan ay ku socdeen oo waxay yidhaahdeen halkanna meher cusubi ma waajibayo halkaana meher cusub baa waajibay qoladaa maxaa looga baahan yahay inay farqi fiqhiya keenaan de ilan waa maaratay waan halkana waa sida halkana waa sida un kaama soconaysee inaad macno samaysaa la doonayaa labada masale ku kala duwanaadaan markaa waxay yidhaahdeen waar labadaba masala kala culus masalada talaaqu way ka culus tahay masalada oo say uga culus tahay halkaa alaaqii raad aan baaba-ayn buu ka tegaya oo waa maxay de waa kan dalqadihii dhinmayaan mayaan markaa mar walba guurkani sidiisii ma ahaanay maadaama aanu guurkani sidiisii ahaanay waxaa halkaa ka cad raadka alaaqu inuu ka culus yahay uu ka saameyn badan yahay kan markaas oo islaamidda kii soo islaamidii haddii hadhowtalo islaamkii ay ku kulmaan wax raadahoo meesha inay soo kala hor islaameen meeshii baaqi ku ahaanayaa ma jiro dalqaduu sidii bay u dhamaystiran yihiin wax weliba sidiisii buu yahay wax alliyaala wax isbedelayaa ma jiraan markaa waxay yidhaahdeen furiinku soo celintu furiinkii meesha kama saarayso walidalik waa kan waxa weeyaan cadadkii uu dhiman yahay laakiin diintii isbedeshay kala diin ah maarata kala kala duwanaantii xagga diintu gebigeed oo meesha ka baxaysa marka qofkani soo islaamo wax alle wax raad u harayaana ma jiro sidaa daraaddeed halkan baqaa-u nikaaxa halkan jira iyaa ka xoog badan oo shubahada halkani way ka xoog badan tahay ta halkaa saas daraaddeed ayaan halkan meher cusubi u jaray u jiraynin markaa taqriiru nasayn kaasaa rajaxan in halkana sidan loo daynayo halkaana sideeda loo daynayo wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain aslama alxuru nin xori hadduu soo islaamo wataxtahu akharu min arbaci niswatin afar dumara wax ka badan isagoo qaba wa aslamna macahu iyana ay la soo islaamaan ama ay yahuudiyaadba yihiin de ikhtaara arbaca minhuna afar ayuunbuu ka dooran fain lam yafcal haddaanu yeelin uu yidhahdo waan wada doonayaa mid ah, waxa weeyaan aan eryo anigu garan maayo ujbira caleyhi waa lagu qasbi oo waa la xabisi jeelkaa la dhigaya ilaa intuu afar dooranayo wa ukhida waxaa lagu kalifi binafaqatihina inuu wada biiliyo ilaa an yakhtaara ilaa intuu afar ka dooranayo tobankii ama labaatankii uu kusoo islaamayba wuu wada biilin ilaa intuu afar ka dooranayo wain alaqa waaxidatan mid hadduu furo minhuna iyagii kamida kaana dalika ikhtiyaaran laha doorasho ayay noqoni furiinkaaba doorasho noqonay wain daahara minha hadduu dhabarka hooyaday oo kale iga tahay yidhaahdo aw aala ama uu ka dhaarto lam yakun dalika ikhtiyaaran laha taasi doorasho ma aha wain waiaha hadduu jimaaco faqad qiila waxaa la yidhi huwa ikhtiyaarun waa doorasho wa qiila waxaa la yidhi waa muctamadkiiye laysa biikhtiyaarin doorasho maaha wain maata hadduu dhinto qabla an yakhtaara intii aanu waxba doorani wuqifa waxaa la hakin miiraahu arbaci minhunna afar kamida dhaxalkooda ilaa an yastalixna ilaa intay ka heshiinayaan wuxuu halkan ka gelayaa marka ninkaa soo islaamay dee mararka qaarkood bu wuxuu kusoo islaamayaa wax badan dumar badan haddaba horta gaaladani guurkoodu sidiisa waa u ansax ankixatulkufaar khilaaf baa madhabka dhexdiisa ka jira muctamadku laakiin waa in guurkoodu ansax yahay waa in guurkoodu uu ansax yahay oo dee qur-aankaaba ishaarayoo waxaa ilaahay subxaanahu tacaala imra'ata fircawna baata qur-aankii ku timid ya wa qaalat imra'atu fircawn xaaskii fircoon baa tidhi fircoon muxuu ku guursaday madiin islaam buu ku guursaday kaafir bilaahi alcaiim buu ahaa haddana gabadhii uu qabay qur-aanku xaaskiisii unbuu ku sheegay abulahabtii uu qabay wamra'atuhu xamaalat alxatab soo arki maysi marka inay xaas u ahayd baa lagu sheegay meesha marka haddaba gaaladu qaabkan ay isu guursanayaan xataa siyaaba u sheegi waxyaala tusaalayaal sheekhaa bay noo keeni doonee guurkoodaasi inuu ansax yahay oo markan ay soo islaamaan haddii imika inay isguursadaan dad la ogolaan lahaa ay yihiin inuu guurkoodii hore ansax yahay baa la xukumaya haddaba ninkan tobanka qabay ama labaatanka qabay labaatankanba guurkoodaa hore ee gaalnimadii uu ku guursaday meher saxa buu ahaa laakiin islaamnimadii baan ogolayn inuu tobankii sii wada haysto sidaa daraaddeed afar ka doora ayaa la odhanaya inta kalena saas markaa nikaaxoodii ku fasahmayaa marka xadiidkii markaa khaylaan ayaa masalada u daliila ninkii khaylaan la odhan jiray markii uu soo islaamay isagoo toban dumara qaba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sida ibnu xibaan iyo xaakim iyo ay warinayaan amsik arbacan wafaariq saa'irahunna afar ka qabso intooda kalena fa ka faaro markaa saasaa u samaynaya afarta uu dooranaya isagaa yaqaana kuwii ugu dambeeyey kuwii ugu horreeyey kuwa dhexda ahaa kuwa hor iyo kuwa dambe isagaa u taalla taas waxaa iyaduna lamida dee kuwa markaa walaala-a haddii uu qabay dee iyagiina kala doonaa la odhanaya laba walaalaa ma laba habaryar isku ah ma laba cidda iyo wax isku ah kala dooraa la odhanaya hadduu markaa diido de waa la xabisaya maxaa yeelay waa xaq ilan xuquuq baa meesha ka ratibmaysa xaq markaa laasimay ayuu diiday markaa oo markaa ka soo bixi waaye waa la xabisaya jeerkaa la dhigaya biirina waa la odhanaya wixii oo dhanba maxaa yeelay dee dumarkii cid kale ma guursan karaan ilaa inta uu kala dooranayo isagay ku dul xabisan yihiin iyaga laftoodii markaa isagii baa laga rabaa inuu biilkoodii arimahoodi arrimahoodii u qaabilo qaabku u dooranayaa waa maxay waa lafdi kasta oo ikhtiyaar keensada heblaayo waan doortay taana waan doortay taana waan doortay taana waan doortay ama hadduu yidhaahdo taa waan iska daayey taana waan iska daayey taana waan iska daayey de iyadoona markaa inuu markaa afarta soo hara ayay markaa noqonaya dee kuwa uu doortay afar wax ka yarna ma dooran karo hadduu yidhahdo laba maan dooranaya inta kalena waan fasakay lagama yeelayo ila nikaax waan fasakay war ma soconaysa guurkii waan fasakay ma soconaysaa nin gabar qabay oo yidhaahdo waan fasakay de lama yeelayo fasakaadu asbaab bay leedahay marka iminka afarta wixii ka badan ayuunbaad fasiki kartaa kuwa kale waad furi kartaa laakiin ma fasiki kartid marka afar wax ka yar baan dooranayaan iyaduna ma soconayso haddaba hadduu kelmadda furiin isticmaalo tan waan furay tanna waan furay tanna waan furay tanna waan furay hadduu yidhaahdo tu kastu waan furaynaa wuu doortay waanay furantay markaa markuu afar marayo khalaas intii kalena ka tagtay afar tanna wuu furay tan waan furay buu yihi tanna waan furay tanna waan furay tanna waan furay khalas baa way dhamaatay oo maxaa dhamaaday de afar tanaad dooratay mar haddaad afar dooratay kuwii kale guurkoodu meeshuu ka baxay haye afartii aan doortay aad leedahay waan dooratayna iyaguna way furan yihiin oo alaaq iyaa ku dhacay markaa meeshii dee siro taagan tahay weeya haddaad soo ceshanayso de rajca ay kuugu dhinay ayoon bay markaa rajcadii ku ansaxaysa oo maxaa sidaa loo yeelay de waxaa loo yeelay waan furay markuu yihi waan furay la gabadh la qabay baa la yidhaha waan furay waan furay gabadh la qabay baa la yidhahda ninkana afar unbuu qabi karaa tobanka ma wada qabi karo markaa tan uu waan furay yidhi inuu zawjo ahaan ula macaamilay baa meesha ka soo baxday sidaa daraaddeed ikhtiyaar bay noqonaysaa daaliqna way noqonaysaa hadduu hihaar yaa ka waran haadihi calaya ka dahri ummi wa haadihi calaya ka dahri ummi wa haadihi calaya ka dahri ummi waxaasi eh, ma noqonayo ikhtiyaar doorasho ma noqonayo hadduu ka dhaartana waa saas kale taa wallahi in aan udhawaanayn taana wallahi in aan udhawaanayn uu ila sameeyo iyaduna waa lamid maxaa yeeley waa dhaar dhaar gabadh la qabiyo aan la waa laga dhaarta axkaamtu waa run oo axkaamta hadhow tole ilaaga inoogu imanaysaa zawjada un bay qabataa iyo axkaamta diyaarka inoogu iman doontaaba laakiin dhaartu dee tu la aana dhaaranba waa laga dhaarta ihaarkuna isaguna waxa wey fiihi macna alyamiin macnihii dhaarta ayaa isaga laftiisa ku jira waa nooc isaga laftiisu taxriimkaasuuna marka laakiin sidii alaaqa maaha ala laa yakunu ila bacda caqdin laakiin ka dhaarashadu caqdi ma sheegeyso gabadh inuu ka dhaartaa in caqdi ugu xidhan yahay ma sheegeyso laakiin gabadh waan furay waxay tusinaysaa inuu caqdi ugu xidhnaa saasay u kala duwan yihi waaya hadduu jimaaco ka warramid ma la odhanaya taa jimaaci wuu doortay oo ikhtiyaarkii ficil ma ku dhacaa wey qawlkii garanaye hal yaqacu اlاkhtiyaaru biاlficli wajhayn baa ku sugan wejhi baa lehaayo ikhtiyaarkii wadciga ama jimaaca wuu ku dhacayaa si aan ninkan jimaaciisii xaaraan looga dhigin inuu markaa iyada doortayo inuu zawjo u ahaato uu doonayo iyaa meesha ka muuqatee waa ikhtiyaar bu lakin muctamedka wuxu le may ikhtiyaar ma aha maxaa yeelay ikhtiyaarkan aynu halkan dooneynaa ama waa ama wa laba midun weey in nikaax cusub xukunkiisii la siinayo iyo in rajcada oo istidaamadii xukunkeeda la siinayo labadubana qowl bay u baahan labaduba qowl bay u baahan yihin si ay iman doonta rajcada aynu ku ogaan doono nikaaxan hore aynu soo aragno waaya hadduu dhinto intii aanu wax dooranin dhaxalkii yaa yeelanaya hadday dhammaantoodba dhaxalkiisa soo geli lahaayeen oo wada muslimiin ay wada yihiin isaguna waa mus iyaguna wada muslimaad yahuudiyaad ma aha xaaladdaa iyadaa afar iyagii kamida miiraaskoodi yani de waa waa wixii zawjaadkiisu ay heli lahaayeen waa la hakinayaa dhaxalkii zawjaadka waa la hakinayaayo dee waxaa la leeyahay tobankiina nima zawjaad kuma wada dhaxli kartaane afar idinka midabaa dhaxal kale afartiina garan mayno soo heshiiya idinku afartii idinkuba idinku jiraane soo heshiiyo oo waa ku soo heshiiya marka wixii ay isku raacaan maca kuwii xaqa lahaaba dee ayaa itifaaqa ku jira soo ma heshiiskaa kuwii xaqa lahaana way ku jiraan soo ma wa heshiis ay wada galeen heshiiskaasina marka kusocodsiinaya xataa yastalixna wey ilaa an yastalixna ilaa iyo inta ay heshiis ka gaarayaan inay si siman uqaybsadaan inay qaar utanaasulaan in maaragtay meel kaleba la mariyo waqfiba in lagu sameeyo wixii ay ku heshiiyaan ay isku raacaan iyunba hadhowtoola la yeelay wuxuu yihi wain aslama hadduu soo islaamo wataxtahu umun wa bintun isagoo gabadh i qof dumara iyo inanteedii qaba wa aslamataa macahu labadiibana ay soo islaamaan fain kaana qad dakhala bihimaa hadduu labadaba la aqal galay in fasakha nikaaxuhuma labadaba guurkoodu waa fasakhan yahay midna ma qabi karo wa in lam yadkul biwaaxidati minhuma labada midnaba hadaanu la aqal aqalgelin fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi leeyahay yahbutu nikaaxu lbinti inanta nikaaxeeda ayaa jiraya hooyada nikaaxeeduna ma jirayo ee wuu burayaa wayabطulu nikaaxu lumi waa kaas nikaaxii hooyadu isagu wuu fasakmayaa saasaa qowlka hore uu leeyahay wathaani ka labaad wa huwa alasaxu waa ka sheeka agtiisa sida sheekhu uu qabo ka asaxa a weeyaane annahu yakhtaaru waa in uu dooranayo ayatahumaa shaa toodii uu doono wayanfasiku wuu fasakmayaa nikaaxu lkhraa tii kale nikaaxeed wain dakala bilbinti haduu inanta la aqal galay duuna alummi hooyada si aanu la aqalgelin habata nikaaxu lbinti inanta guurkeedaa jiraya wanfasakha nikaaxu lummi hooyada guurkeeduna jiri maayo labada qowlkii la qaataba wey wain dakala bilummi hadduu hooyada la aqal galay duuna albinti inanta si aanu la aqalgelin fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi waa kii halkaa horana horeeye yanfasikhu nikaaxuhumaa labadaba guurkoodu waa fasakhan yahay waxarumataa cala tabiidi abadan weligoodbana xaaraan bay ka yihiin wathaanii ka labaadna yahbutu nikaaxu lummi hooyada guurkeeda ayaa sugnaanaya wayanfasikhu nikaaxu lbinti inanta nikaaxeeduna wuu fasakhmayaa waxaanu waafaqsanaanayaa kii uu musanifka hore usoo tasiixiyey eeg halkan maxaynu nidhi gaalada ankixadoodii madhabku waa inuu yahay ansax waa inuu yahay khilaaf baa laakin ku jira de waynu ishaaray marka khilafku inuu jire oo qowl baa may waa la hakinayaayo waaba fasid buu qawl leeyahay lakin hadday isla soo islaamaan waa loo ruqsaynaya rusaa waa loo socodsiinaya waxaa kaloo la yidhi takaas kaa sii daqiiqsane nikaaxooda sixa iyo fasaadtoona loo xukumi maayo ilaa ay isla soo islaamaan iyadoo markaa wax la qiri kara uu yahay hadday isla soo islaamaan qaab markaa loo qiri karana uu yahay markaasaa sixa loo xukumaya laakiin intiisii hore sixa loo xukumi maayo waaya haddaba ninbaa wuu soo islaamay qof dumar iyo inanteediina wada qaba labadiiba isagoo qabu soo islaamay gaaladan wax badan baa ka suuragalay adigii muslimka ah inaad tirada billahi min ashaytaan war waxaan maxay ahaayeen ood iskaga cararta lama rabeen ninkan inaad hawshiisan xallisid baa la rabaa oo ninkani siduu ka yeelaya xaasaskan aada furdaamisid haddaba waxaa la eegayaa afar xaalo mid bay noqon inuu labadaba la aqal galay iyo inaanu midnaba la aqal gelin iyo inuu hooyada la aqal galay iyo inuu inanta la aqal galay so intaas urmaha si kaloo shanaad kartaa ma jirto wey si haddaba midnaba haddaanu la aqal gelin ta kala horreysiy ta hadal yare labadaba hadduu la aqal galay labadaba hadduu la aqal galay dee meeshaa guurjiri maayo sababtoo ah dee nikaax aqalgalkiisaa hore zina kuma xambaarayn ila nikaax buu dhexdiibuu dhacay aynu hadday maaratay arrintan aani jiri lahayn anu lahayn marba hadday sidaa tahay dee waxa weeyaan inantu rabiibadiisii bay noqotay soo ma wa rabaa'ibukum ullati fii meesha taala waaya hooyadiina wa ummahaatu nisaa'ikum ayaa meesha taala marka warabaaibukum lati eh, warabaaibukum lati fi ujuurikum min nisaaikum lati dakaltum bihin halkaas ku baxda inanti hooyaduna waay ku baxday waa umahaatu nisaaikum mar haddii markaa iyadiina uu la aqal galay iyada lafteeda hooyada lafteeda haddii uu la aqal galay xataa ma anfacaysa inaan idhaahno qawlkii odhanaya ankixadoodu waa faaside aqalgal ilan aqalgalkii isaga wii waa ficil waaynu haddaynu ataa faasid ka dhigno dee wad noqonaya ugu yaraan wadushubuna waa rimi jiro waynu soogi marka halkaa waxba kama furna iyada labadiiba way tegaya haddii ay markaa ah, cagsiga tahay labada midnaba lamu aqal gelin labada midnaba lamu aqal gelin hadday noqoto waxaynu ku dhisi u nikaaxoodii mafasid buu ahaa gaalada nikaaxoodu mafaasid ba mise waa ansax haddaynu ahna gaalada nikaaxoodu waa ansax oo faasid ma aha de waxay noqonaysaa uun haddaba imika inanta kol haddaanu hooyadeed la aqalgelin wuu guursan karaa soo ma iyada markaa nikaaxeedii wax diidaa ma jiro hooyada laakiin kol hadduu inantii uu mehersaday meherkay hooyadu xaaraan ku noqonaysa soo ma iyada markaa guurkeeda fasakmay inanta guurkeeduna ansax buu noqonayaa mar haddii aan hooyadeed lala aqalgelin binaan calaa ana ankixata alkufaari saxiixatu markaa laba guuroo saxiixay ahaayeen labadaa guuree saxiixa ah, haddana waxaynu ka eegaynaa xaala ijtimaaci islaamihi wa islaamihimaa deetana waxaynu leenahay inantii oo aanu la aqalgelin eh, inantii oo umehersan hooyadii ma guursan karo hooyadii hadii laakiin uu mehersado intuu iyada furo inanta markaa wuu guursan karaa mar hadii ay sidaa tahay waxaynu leenahay markaa nikaaxii hooyadu meesha ka baxayaa nikaaxii idhanta ayaan ansax noqonay kaasaa muctamada laakiin musanifku cagsiguu rajaxayo wuxuu ku socday ana ankixat akufaari faasida waxaan sidii aan nikaaxba jirin iyuunbaa laga soo qaadayaao inan iyo hooyadeedu arkay dee labada tudoonu guursan karaa soo maha marka waa ka yidhi yakhtaaru ayatahumasha marka ma hadda guur cusub maahe Er, yani waxa weyaan ti uu hadda doorto iyuunbaa guurkeedii la tasxiixinaya wey oo saxa loo xukumaya ta kalena guurkeedii waxaan jirin iyaa laga soo qaadayaa kaasuu musanifku rajaxay lakin muctamadku waa ka isagu uu daciifiyey taasina waa xaalo xaaladda labaad ee xaaladda saddexaad hadduu inantii la aqalgalay hooyadiina aanu la aqalgelin laakiin inantiibuu la aqalgalay waaya xaaladaa iyadaa haddaynu nidhaahno ankixat lkufaari faasida maxaa meesha ka baxaya taana lala aqalgelinta nikaxeeda waxba kama jiraan oo ah hooyada soo maha waaya inantii haddaba lala aqalgalay ayaynu de nikaaxeedii daynaynaa maadaama dukuul meeshii uu jiro dukuulkii aynaan rafcin karaynin iyada nikaaxeedii baaqi buu noqoni ilan hooyadii ma guursan kara iminkeed kor hadduu inantii la aqalgalay hooyadii maba guursan karaba kol haddaan hooyadii guursan karin mid buu dooranayaa meeshan ma imanayso mid baa si automatiga nikaaxooda u fasakmayaa waa hooyada inantiina nikaaxooda waa baaqi mana fasikhi kara de ku soconno faasidkii way noqonaysa haddaynu saxiix ku soconno saasay noqonaysa haddaynu anaankaxada gaaladu sax bay ahayd de hadday sax ahayd dukuul bilbintidana hooyadii markaa difaacay meesha ka saaray la aqalgar inanta la aqalgalay ayay hooyadii ku difaaci nikaaxeedu sax buu ahaa laakin dukuulkaa meesha ka saaray caqdigaaba ka saaray de ha caqdiga ila nikaaxi baa saxa soo maha marka wa waxa meesha ka saaray bay kala duwanaan labada qowl haddaynu hana ankixadu fasid bay ahayd hooyada waxaa meesha ka saaraya dukuulka haddaynu hana ankixadoodu saxiix bay ahaydna hooyada waxaa meesha ka saarayaba caqdigaa meesha ka saaray waa kaas inantana nikaaxeedu wax meesha ka saaraa ma jiro hooyada de maarata cabdi un baa ku dhacaye dukuul kuma dhicin wadukuulu laa yamna walcaqdu laa yamnacuha ma manciyo wa kaa marka labadii qo marka alka wa isku waafaqayaan in nikaaxii bintaduna uu jirayo nikaaxii hooyaduna oo meesha ka baxayo waa ku yihi wain dakala bilbinti duuna اlumi habata nikaaxu اlbinti wanfasakha nikaaxu اlumi xaaladii afraadu kaale haddaba hooyadiibuu la aqal galay inantana lamuu aqal gelin haddaynu nidhaahno ankixadoodii hore waxba kama jiraan oo yani ankixadoodu waa iska mabni ala waa iska fasid haddaynu nidhaahno dee dukuulkunbaa shaqaynaya nikaaxan inantana maxaynu ka soo qaadaynaa caqdiga inanta caqdi aan jirin deetana maxaa la odhan nikaaxii hooyadu wuu jirayaa kii bintaduna meesha wuu ka baxayaa waana sida sheekha de doorashadiisa hore ka dhalanaysa laakiin muctamadkeeni markaynu ku shaqayno labadaba nikaaxoodu mesha ka baxaya inanta nikaaxooda wuxuu meesha kaga kaga baxayaa bidukuuli bilum hooyada nikaaxooduna meesha kaga baxayaa bilcaqdi cala lbinti o dee caqdi saxiixa ah caqdi saxiixa ku dhacay marka maxay noqonaysaa labadii guurba meeshaa way ka baxayaan kaasaanan muctamadkii waaya wuxuu yihi wain aslama hadduu soo islaamo wa taxtahu arbacu imaain isagoo afar addoommaa qaba halkana qaacidaad ku shaqe qaacidada fahm markana ay soo islaamaan unbaad eegeysaayo imika hadday isguursan karaan maxaad odhanaysaa guurkoodi waa ansaxa haddii ay wada joogi karaan way wada joogayaan haddii aanay wada joogi karaynina dee waa la kala dooranaya hadday doorasha suuragal tahay soo maaha marka maxaa la eegayaa waqta eh, waqta ijtimaaci islaamihi wa islaamihina marka ay islaamnimada isugu yimaadeen ma xaalad imikaba ay isguursan karaanba mise waa xaalad aanay isguursan karin saasaad markaa qaacidadu halkaasaa laga fiirinaya haddaba wuxuu ku yidhi ninkii hadduu soo islaamo isagoo afar addooma a qaba wa aslamna macahu iyagiina ay la soo islaamaan fa in kaana hadduu ninkani yahay miman yaxilu lahu kuwii xalaashabaad nikaaxulimay addoommaha raggii guursan jiray hadduu kamid yahay sida inuu de adoon yahayba mena waa inaan doxordaas aynu dhib male fain kaana man yaxilu lahu nikaaxulimaai waxaynu odhanaynaa mena kii xorta aynu kasoo qaadayna ay jawaabtiisa adhigu socon hadii kale ilaa addoonkii labaynu usii dayn lahayn haddaba haddii ninkani uu xor yahay uu ka yahayna miman yaxilu lahu nikaaxu limaa nin xora oo addoomma guursan kara haduu yahay oo shuruudihi soo marnay laga helay ikhtaara waaxidatan minhuna mid keliyu ka dooran waayo ninka xortaa maxaynu ogolayn addoon keliyaynuu ogolay hadduu addoon ahaan lahaa maxay dooreen odhan lahayn laba doorayna odhan lahayn maanta kii addoonka haba dhaama soo isagu labu ka dooran lahaa laakiin kii xorta ahaa mid keliyuu dooranaya wain kaana hadduu yahay miman laa yaxilu lahu nikaaxu limaa mid aan looba ogolayn oo imika waa maxay waa nin lacag haysta markaanu soo islaamay yguna soo islaameen waana lacag haysta laa yakaafu lcanad shuruudihii baa la waayey qaar infasaka nikaaxuhuna imikun baynu eegeynaa ma isguursan karaan waa maya waxba kama jiraan nikaaxooda wain nakaxa xuratan wa imaaan hadduu qabay gabadh xora iyo adoon dumar addoomma ah wa aslamat ilxuratu macahu tii xorta ahayd baa la soo islaamtay kuwii kalena mabay soo islaamin dee habata nikaaxuha tanunbuu qabaya wanfasakha nikaaxulimaa addoomaha nikaaxoodina wuu fasakmayaan imabay soo islaameenbe wain lam tuslimi lxuratu xataa hadday soo wada islaamaan hadday soo wada islamaan addoomihii soo islamaan iyo xurradii bay soo islaamaana dee waad garanaysaa xurradii unbaa nikaaxooda u jirayaa kuwan kalena ma jiraya wain lam tuslim ilxuratu xuradu haddaanay soo islaamin wa aslama alimaama ee addoomuhu soo islaamaan wuqifa amruhunna waa la hakinayaa arrinkooda arrinka addoommahan ala islaami lxurati xuradii baa la sugi inay soo islaamtay ciddada inta lagu jiro iyo in kale iyaga go-aan laga qaadan maayo fa in aslamat tii xortahayd hadday soo islaamto qabla nqidaai lciddati ciddadeedii oo aan dhammaan lazima nikaaxuha iyada guurkeeda ayaa laazim noqonaya wanfasakha nikaaxuhunna kuwii addoommaha ahaana nikaaxoodii wuu fasakhmayaa warku waa cadyahay dee soo maha axkaamtu way ku way ku caddahay wain lam tuslim hadday soo islaami weydo xata nqadat ciddatuha ilaa id cidda baxday tii xorada ahayd wa huwa ninkuna uu yahay miman yaxiilu lahu nikaaxulimaai dadkii loo ogola addoommaha hadduu ka mid yahayo dee maarata mucsir u yahay yakhaafu alcanad hawlihii ay jiraan kaana lahu an yakhtaara waaxidata min alimaai mid buu ka doorani wain aslama hadduu soo islaamo wa taxtahu imaam isagoo marka adooma addoomma uun qaba wa huwa muusiru maalqabeenna ah falam yuslimna aanay sooba islaamin xataa acsara ilaa uu sabool noqday uma aslamna haddana ay soo islaamin iyagoo cida bixin kaana law an yakhtaara waaxidata minhuna inuu mid doorto ayaa u banaan eeg waktigeed eegeysaa baynu nihi waqta ijtimaaci maaha waqta islaamihi maaha waqta islaamihinana maaha waa maxay waqta ijtimaaci islaamihi wa islaamihina markay islaamnimada ku kulmeen baad eegeysaa sidaa xaalku ahaa marka iminka markay islaamnimada ku kulmeen ma sabool bu ahaa mise maal qabeen dee sabool bu ahaa isagu markuu soo islaamay maal qabeen bu ahaa laakiin markay iyagu soo islaameen sabool bu ahaa marka waqt islaamnimada waxay isugu yimaadeen isagoo ay markaa waxa weyaan xuradii ay addoontii u xalaal tahay ikta kaana lahu an yakhtaara waaxidata minhuna inuu mid doorto iyaa u banaan wain aslama cabdun hadduu addoon soo islaamo wa taxtahu arbacu niswati isagoo afar qaba fa aslamna macahu ay afartii ba lasoo islaamaan ikhtaara thnatayn dee lababa ka dooranay marka labaa loo ogolaa fain aslama hadduu islaamo wa uctiqa oo la xoreeyo uma aslamna kadib ayagii islaamaan aw aslamna ama iyaguba islaamnaan islaamaan fa uctiqa isagii la xoreeyo uma aslama kadibna uu soo islaamo habata nikaaxularbaci afartiba way jirayaan soo qaacidadaadi maaha hadday qaacidadu kaa dhaadhacday waxaan oo dhami waa layns yaroo laga shaqaynayo uunu qaacidadiina lagu fahansiinayo eeg ninkani wuxuu islaamay isagoo addoona dumarkiisu weli gaalay ahaayeen isagoo dumarkiisii gaalayihin baa isagii la xoreeyey marka la xoreeyey misaa u banaan afar baa u banaan markaasay soo islaameen islaamnimada markay isugu yimaadeen isaga misaa u afar baa u banaan khalaas marka afartii ba u jiraya ama iyagaa soo islaamay isagoo isagoo gaala iyagaa soo islaamay isagoo gaala markaasaa isagiioo weli gaala la xoreeyey soo arki maysi kolkuu xoroobay kadib ayuu soo islaamay kolkan ay isla wada islaamayeen ee islaamnimadu ay kulmaysay dee ninku nin xora ah oo afar loo ogolyahay afartiiba u haysanay markaa haddii islaamnimadiisu laakiin hadda inta iyagu islaamaan uu isagiina islaamo oo isagion weli waxba dooranin la xoreeyo uu xor noqdo afartaba iska haysa ma odhanayno waayo goormaynu eegeynaa waqt lijtimaaci cala lislaam waqt lijtimaaci cala lislaamna labun baa u banaanay marka labu ka dooranay hadda isagoo xora isagoo maanta xor ah ayaynu lena waar laba dooro warka iska dhaaf laba uun ka dooro sababtoo ah markii islaamnimada isugu timaadeen labun baa ku banaanaa markaa dib baan ka xoroobay dee afar waxay la mid noqonaysaa uun addoon intuu afar dumara iska guursaday isagoo afartii qaba la xoreeyey ma waxaa la odhanaya iska hayso mise waa laohanaya labadii dambe nikaxood waba kama jiraan labadii dambe nikaxood waba kama jiraan baa la odhanaya la odhan maayo kol hadaad imika xor tahay afartaadaba iska haysa lama odhanayo halkana waa sidii oo kale oo waxa weeyaan waxa waajibtay inuu laba doorto iyadoo halkaa uu arku taagan yahay ayaa la xoreeyey waxba xoreyntani markaa nikaaxii hore waxba kama bedeleyso saas weeyaan wain aslama zawjaani wuxuu hadda ka hadlayaa markaa masaail ku tacalluqda iyona sixadii nikaaxooda dadkan gaalada marka lena nikaaxooda waa ansax qaabka aynu utasiixinayno wuxuu yihi wain aslama zawjaani hadday soo islaamaan wa baynahumaa nikaaxu mutca iyagoo mutca isku qaba guur mutcaah oo mudaysan iyagoo isku qaba iyay soo islaameen aw nikaaxun shurita fiihi khiyaarulfaski ama guur khiyaarulfaski watayo bishari maarata la shardiyey khiyaarulfaski mataa mata waa isku mid labadu agga ukunka markay doonaan inay fasakaan bay isu guursadeen waa wax faasida inaga madhabkeena soo ma inaga waxaan ujeedaa diinteena sidoo kale nikaaxulmutcihiina isagiina wax faasida aw shaaa axaduhumaa ama waxay isku soo guursadeen in markaa midkood markuu doono uu fasiki karo lam yuqaraa calayhi loo dayn maayo guurkaa waxaasma jira guur aagsan isguursada baa la odhan waa goorma waa marka ay aaminsan yihiin in waxani aanu nikaax abadi ahayn mutcadani mutcada hadday ka aaminsan yihiin nikaax iska abadiya oo waktigan la sheegaya iska laqwi yahay soo arki maysid kol hadday nikaax abadiya u aaminsan yihin waynu u daynayna laakiin hadday u aaminsan yihin nikaax mudaysan oo muddo ku dhammaanaya dee markan ay soo islaameen guurkan ay aaminsan yihiine ay isku qabaan guur sharciga maaha kol haddaan guur abadi ahay sidoo kale guur shardu khiyaarlfaski wata hadday kusoo islaameen dee waa guur shardi aan sharci ahayni la socdo markaa oo maarata waa aqdigii fasahaadinaya marka caqdi faasiduu noqonaya marka maxaa la rabaa waxaan ay kusoo islaameen in iyaguna ay guur saxa oo abadiya ka aaminsan yihiin innagana shuruudii imika markaynu eegno shuruudihii diinteenna aanay waxba ka dhinay imika marka la eego wain aslama hadday soo islaamaan waqad tazawajahaa fi lciddati isagoo ciddo kusoo guursaday iyadoo nin kale ciddo kaga jirta iyuu soo guursaday show markaasay haddana soo islaameen aw bishari khiyaari halaai ama saddex maalmood inuu ka fikirayo ayuu ku guursa shardi ah uu ka noqon karo khiyaaru halaana dee nikax uu fasahaadinay fain aslamaa hadday soo islaamaan qabla inqidaai ciddati ciddadiiyo weli dhammaan aw qabla inqidaai muddat lkhiyaari ama saddexdii maalmood oon weli dhammaan lam yuqaraa caleyh dee loo dayn maayo waayo waa nikaax imikaba hadday sidaa u galaan aynaan yeelin marka waxaynaan imikaba ogolaanaynin dee istidaamadiisana ma ogolaanayno wain aslamaa hadday ku islaamaan bada hadday isla soo islaamaan bacda inqidaai lcidda gabadhoo imika cidda baxday iyadoo ciddo ku jirto guursaday intii uu qabay bay cidda baxday kadib bay soo islaameen markan ay soo islaameen hadda ciddo kuma jirto dee iminka inuu guursado maynuu diidi lahay umaynaan diidne aw bacda inqidaai muddat اlkhiyaar ama muddadii khiyaarkoo meesha ka baxday saddexdi saddexdii lasoo dhaafay oo iminka shardulkhiyaarba aanu taagnayn hadday soo islaamaan uqiraa calayhi waa loo daynayaa guurkooda soo arki maysid marka imikun baynu eegeynaa mufsidkii miyuu taagan yahay mise ma taagna mufsidkii hadduu taagan yahay oo weli uu joogo nikaaxii waad burinaysaa wa jira ma hadleen mufsidkii hadduu meesha ka baxayna maxaad leedahay istidaamadii waad u daynaysaa maadaama iyagu waxaa nikaax saxa ka aaminsan yihiin imikana mufsid islaamkii la muqaaraneeyey aanu jirin oo maaratay waxa weyaan islaamnimadii ku maaratay las waktigii islaamnimada taagani haddii aanu jirin waxaad leedahay guurkaasi waa ansax wain qahara hadduu xoogo xarbiyun mid markaa gaal xarbiyi xarbiyatan gabadh iyo gaalada markaa iyaduna xarbiyadaho dee aan markaa heshiis nabadeed inaga dhexayn gaalo aan nabad ahaynin nabad inaga dhexayn ayaa nin iyagii kamidihii qof dumaroo iyagii kamida iyuu xoogay cala alwai jimaac buu markaa wax weya ku xoogo waa kufsaday aw daawacathu ama iyadaaba ogolaatay oo ka yeeshay iyagoon da isguursanin uma markaasay soo islaamen iyagoo sidii isaga wada jooga fain ictiqadaa daalika nikaaxan hadday sidaa guur ka aaminsan yihiin uqiraa caleyhi waa loo daynay wain lam yactaqidaahu nikaaxan guur haddaanay ka aaminsanayna lam yuqaraa caleyhi loo dayn maayo soo arki maysid eeg wixii iyagu ay guur ka aaminsanaayeen hadday isku soo guursadeen imika markan ay soo islaameenna inay isguursadaan wax diidayaa aanu jirin shardi qaa'imahoo nikaaxa fasahaadinayoo imika taaganina aanu jirin guurkii waad waad sii daynaysa caqiidadu waa wax ajaa'iba weeyaan caqiidadu waxyaab la weeyaan haddii ay aaminsan yihiin ninku hadduu gabadha roorsado oo uu markaa waxa weeyaan uu ka adkaado inay sidaa xaaskiisii ku noqonayso oy sidii ku soo islaamaan xaaskiisii ba iska ahaanaysa hadday aaminsan yihiin laba inay hadday is afgartaan oy saa isku raacaan inay sidaas isku qabayaan oo guur ay tahay ee hadda saaxiibtinimo maaha imika gaaladu wax kale ku shaqeeya oo ani guur iyaga laftooda ka aaminsanayn kolkii guur doonaan kaniisada ay tagaan saaxiibtinimadaa lama ogola laakiin wixii ay guur u arkaanay guur u aaminsan yihiin markay kusoo islaamaan inagu ma odhanayno shuruudihii baa loo eegayaayo weligii iyo maxay ilan fircoon baa la yihi guurkiisii ayaa la socodsiiyey soo maha kol haddii fircoon guurkiisa lasiiye abulahab iyo la socodsiiyey dee waxa weeyaan kuwani markaa isagii markaa ana rabukum laclaa lahaa kama liidanayaan saas wey wain irtada zawjaani hadday ridoobaan imika wuxuu ka baxay qeybtii koobaad ee ahayd gaal soo islaamay qeybtii labaad ayuu gelayaa tabdiilu diinka oo muslin ridoobaya walciyaadu bilah oo gaalnimo u baxay wain irtada hadday ridoobaan azawjaani lmuslimaani labadii muslimka ayay isqabay aw axaduhumaa ama ridoobo qabla duhuur iyadoo laisla aqalgelinba diintuu caayay ama nebigu u caayay de waxaan imika sameeyaan qaar badan tacajalat ilfurqa kala tagii waa soo degdegaya nikaaxi wuu burburay iyadoon laisla aqalgelin haddii midkood gaaloobo ahliyadii baa meesha ka baxday ahliyadii hadday meesha ka baxdayna ciddo markaa waxa weeyaan laysku sugaana meeshii ma jirto guurkaasi waa waa dubi ubaabaan wain kaana bacda dukuuli haddii ay aqalgalka dabadii tahay arrintani wuqifat ilfurqatu waxaa lagu xidhayaa kala taga calaa inqidaai cidda cidda baxa haddii ciddadii ay dhamaato isagii oo aan toobad keenin oo gabadhii ciddadii ay ka dhamaato guurkiisaas ku baaba-ay waxaynu ogaanay maalintii uu diinta caayay ama uu maarata gaaloobay in ay markaa guurkii halkaa ku baaba-ay gabadhiina ciddo cusubka laga dooni maayo wain fain ijtamaca cala alislaam hadday islaamnimo isugu yimaadaan qabla nqiaaiha ciddadii oo aan dhammaan fahuma cala nikaax guurkoodii hore iyo sidii u jiray wax dalqadoo dhacdayna ma jirto hadduu intaasoo jeer waxaan ay ka dhacaan oo mar walba uu haddana waxa weya toobad keenayo ciddadii oo aan dhammaan dee waa xaaskiisii xaaskiisii bay ahaanaysa wain lam yajtamicaa haddaanay ku kulmin islaamnimadii qabla nqidaai lciddati ciddadii ciddadii markaa dhammaadkeeda ka hor haddaanu soo soo islaamin soo toobadkeenin kii markaa gaaloobay xukima bilfurqati waxaa la xukumayaa in ay kala tegeen maalintii uu ridoobay saasay markaa iyaduna noqonaysaa kolkii kuwii muslimiintaa qaar labadii isqabay muslimka ahaa labadoodiiba ama mid ahaani uu markaa diintiisii uu bedelo maxaa inoo dhiman qaybtii saddexaade ahayd gaal gaalnimadiisa bedelayo gaalnimo kale ku bedelanaya wuxuu yihi wain intaqala lmushriku hadduu mushrigii ka gudbo min diinin diin ilaa diinin yuqaru ahluhu calayhi diin kale ayuu u gudbay oo cidii qabta loo daayo markaa kan markaa diintiisa bedelayaana mushrigan la sheegay maanta waa kitaabigii wain intaqala lmushriku mushrigii kitaabiga aha min diinin hadduu diin ka gudbo ilaa diinin yuqaru ahluhu caleyh diin kale oo loo qirayo oo yani maarata ahlu kitaabnimo kale yahuudi buu ahay kristan buu noqday ama kristan bu yahuudi buu noqday fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid waxa wey yuqaru caleyhi waa loo daynaya marka horeba yahuudinimadeynu ogolayn soo maha aynu ku ogolayn jisyada un ka qaadayni hadduu maanta nasraani noqday waa sidii oo kale ayuu qowlkaasi leeyay wathaani ka labaad waa muctamadkii laa yuqaru may laga yeeli maayo maxaa yeelay markuu yahuudiga ahaa kiristaanku inay baail tahay buu qirsanaa waa runtiina way ahayd baail bay ahayd runtii bay ahayd iminkana wuxuu qiray yahuudinimadii inay baail tahay waana runtii kiristaankii uu markii hore lahaa waa baail buu iminka xaq ku sheegaya laga yeeli maayo wuu ogaa inay baail tahay markaa laga yeeli maayo kiristaan baan iminka isu bedeley ama kiristaan baan yahuudi baan isu bedeley laga dhegeysan maayo hee haddaa maxaa la yeeli wama aladii yuqbalu minhu haddaba waaye maxaa laga yeelayaa haddaynu naritiisii loogu dayn loo dayn maayo fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi waxa weeye alislaam inuu soo islaamo mooyaane wax kale oo la yeelayaa ma jiro waana muctamedkii maxaa yeelay labadii diinoodba waa kasoo baadiliyey kol hadday labadiiba baatil noqdeen dee islaamnima unbaa meesha ka banaana waa inuu islaamnimadii qaato wthaani ka labaad wuxuu leeyahay alislaamu islaamnimada ayaynu ka aqbali aw idiin ladii kaana caley amaynu diintiisa hore ku noqdo hadduu islaamana waynu daynayna de waa usayn rabniba hadduu yahuudinimadiisii dib ugu noqdo yihahdo war kiristaankana waa iska diintaydii horaan ku noqday dee taa marka horeba waynu ku daynaynay iminkana waynu daynaynaa ayuu qowlkaasina isaguna leeyay lakin waxaa muctamada in ninka halkii hore u laga yeelay marka maxay noqonaysaa de marka waxa weeyaan sidii mid markaa ridoobad oo kale ayuu ninkaa isagii noqonayaa guur ka asixi maayo guurkiisii hore jiri maayo ilaa markaa soo islaamo hadduu soo islaamo ayuuba markaa dee guurkiisii u soconay baabu sadaaq wuxuu sheeku raximah llahu tacaala halkan ka gelayaa sadaaqii ama meherkii gabadhu ay qaadanaysay kitaabu sadaaqna nusakda qaar bay ku qoran tahay baabu sadaaqna qaar bay ku qoran tahay meherku waa xaq ilaahay subxaanahu watacaala uu dumarka u waajibiyey waaatu nisaaa saduqaatihina nixla fama stamtactum bihi minhuna faatuuhuna ujuurahuna sadaaq baa la yidhaahdaa sidaaqna waa kasri saad waa la sheegay mahr baa la yidhaahdaa nixla baa la yidhaahdaa saduqa baa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa cuqri baa la yidhaahdaa calaq baa la yidhaahdaa ama maarata caliiqana qaarkood ka dhigay caiya baa la yihahdaa xibaa baa la yidhaahdaa fariida aatuhuna maaratafaatuhuna ujuurahuna fariida fariidana waa la yidhaahdaa ajrina waa la yidhaahdaa waxaa soo magacyaa waa meherkan ay gabadhu xaq ugu yeelanayso saddex eh, marka wuxuu ku waajibaa saddex xaaladood mid ahaan buu ku waajiba marka dee gabadhuni ma ma yeelan mararka qaarkood ninkaaba yeelanaye mararka qaarkood ninka iyaaba de meher qaadanaya maaha ma odhanayno dumarkuba waajibaa ma odhanayno asal ahaan buu dumarka uwaajibaa laakiin way dhici kartaa ninka laftiisu inuu meher qaataa way dhici kartaa wuxuu ku waajibaa saddex sababood binikaaxin aw wain aw tafwiiti budcin qahran saddexdaas sababood buu leey meherku nikaax guur guurkuu waajibiyaa wacigii ama jimaacii isaguna dee waajibiyaa gabadha hadii la kufsado ama wau shubhaba uu ku dhaco dee galmadaasi ama jimaacaasi wuxuu waajibinaya meher buu waajibinaya sidoo kale tafwiit lbudci qahran in qofka xalaashiisii gabadhiisi xaaskiisii xalaasha ahayd si qasaba looga hoos bixiyo oo sida qasabka looga hoos bixinaya waa maxay inan yaroo uu qabay maalan oo laba jir aan gaadhin oo loo meheriyey haddii ay hooyadii naaska jaqsiiso shan radcadood maxay inantii noqotay walaashii bay noqotay guurkiisii maxaa ku dhacay wuu burburay soo maaha yaa galaaftay hooyadii meher bay siinaysaa isaga markaa meher iyaa ugu waajibay waxaa la mid ah masale aynu soo maraynay oo eh, haddii inanka xaaskiisa aabihii ku khaldamo ama inanku xaaskii aabihii uu ku khaldamo nikaaxiguu burburayay soo maha ila waxay noqonaysaa mawtuucat abi ama mawtuucat ibni waxalaayalu abnaaikum iyay noqonaysaa guurkii u fasakmaya yaa fasaay kan qaldamay kaa qaldamay marka maxaa laga doonayaa inantii horta iyadu ku leedahay ilan jimaacani meher buu oo inantii baa qaadanaysa gabadhaa qaadanaysa odaygii laftiisa de la baabi'iyeyna isaguna meher labaad buu qaadanaya marka ninkan isaga ah laba laba meher baa laga qaadaya gabadha meherkeedii waa laga qaadaya istimtaaca uu sameeyey tafwiitulbudciga uu sameeyey ninkan uu guurkiisii ku ciyaaray uu baabi'iyeyna isaguna meher buu ku leeyay soo arki maysid marka waa sidaa haddii uu qof qof kale si markaa waxa weeyaan qahriya oo bilaa ikhtiyaar aanu markaa de qofkan kale ulahayn uu guurkiisii meesha uga saaro wuxuu ku yeelanayaa meher buu ku yeelanaya wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala almustaxabu sida fiicani anlaa yucqada nikaaxu waa inaan caqdigii nikaaxa la samaynin ilaa bisadaaqin iyadoo meherkii la magacaabo mooyaane in meherkii la magacaabo mooyaane inaan guurkii la caqidin ayaa fiican laakiin maxaa banaan in gabadhii la guuriyo iyadoon meherkeedii la carabaabin oo aan maarata waxa weya caqdiga lagu darin laakiin waa inay iyadu ogolaato waxay taasi dhici kartaa un taa la ogol yahay uun hadii ay iyadu ogoshahay oo iyadu ay tiraahdo waxba imika mehernaha ii magacaabine guuriya un anaga ka heshiin doone hadday sidaa tirahdo mufawida la yidhaha way iman doontaa taa mufawidadaa ee iyadu ogolaatay dee waa la guurin karaa laakiin kuwii kale ilaa ay inantii haddaanay ogolaanin ama inan yarba tahay oo aan qaangaadhin xaaladdaa iyadaa waxaa khasab ah in meherkeedii la magacaabo waa waajib haddii la magacaabi waayo weliba mahrulmili loo la gaadhsiin waayo waa la dembaabay mahrulmili baana u waajibay almustaxabu an laa yucqada nikaaxu inaan nikaaxi la caqidin ilaa bisadaaqin ilaa iyo u sadaaq la magacaabo saasaa fiican wamaa jaaza an yakuuna hamanan wixii ay bannaan inuu markaa haman noqdo iibka wax wax lagu iibsado inuu noqdo jaaza waxaa banaan an yakuuna sadaaqan meherna inuu noqdo wax kastoo wax lagu iibsan karaa meherna u noqon karaa wey ama wax kastoo la iibsan karaa meherna u noqon karaa maxaa meher noqon kara hadii lagu ihahdo wixii iib gala baad leeda wixii iib gala ayaa meher noqda hal doolar wax ma lagu iibsan karaa soo lagu iibsan karo dee markaa meherna u noqon karaa wey soo arki kitaab kitaab tanbiih ma la iibsan karaa haye waa la iibsan karaa dee meherna u noqon karaya musxafkii qur-aanka ah waa saas oo kale qalinkii ka waran waa la iibsan karaa waa ku shilin weeyaan ma laba kuba qaarkood joogaaba markaa dee meherna u noqon karaya wixii thaman noqda ee iib gala ayaa guurkana maarata meher ka noqda wey weliba xagga thaman buu ka cabiro saasaa kasii fiicano axkaamtii thamanka ayuu yeelanaya sadaaqu ilan mabiic iyo thaman bay kala ahaayeen waxyar bay ku kala duwanaayeeno kitaabalbeex bilowgiisi nagu soo mar fain dakara sadaaqan fi siri wa sadaaqan fi lcalaaniyati haddii uu sheego meher qarsoon iyo meher muuqda fasadaaqu meherkaas aq dhabta i maa cuqida bihi lcaqdu waa waxa caqdigu uu ku guntamay eeg mararka qaarkood bay dadku magacdoonkaa de meel walba dadka la gaadhaya markaasaa waxay odhanayaan war hadhow toole konton garaam unbaad iska bixiniye laakiin aynu imika shan boqol nidhaahno la doonayaaoo maarata iyadii baaba hadday doonto kugu qalqaalinaysa oo ku waxaan doonayaa inaad ya shan boqol inaad tiraahdo shan boqol imika dhawaaqo hadhow konton un baynu ka dhigayno inta kale waa saamaxa waxba kama jiraan meherku konton unbu inaga inoo yahay laakiin afka shan laga yidhaaho deetana markaasa markii meeshii laysu yiday intii la meherinayay waxaan kuugu meheri kuugu guuriyey meher qadarkiisu dhan yahay shan boqol oo garaam oo dahaba ma aqbashay waan aqbalay guurkeedaa buy inantaa meherkeedu waa maxay waa shan boqol oo garaam oo dahab haddii hadhow kaa saamaxaysa kaa saamaxdo hadday tidhahdo waa niyow wallahi xaalada duruufta iska adkaatay iska soo bixina dee shantii boqol waa lagaa doonaya shantii boqol waa lagaa doonayaa maxaa yeelay de waa wii caqdigu waxa uu ku dhacay ayuunbaa markaa marka da maaad samaynaysa haddaad saa doonayso dee kolka hore hoos aanu soo merin waa tia adaba sidaa tahay aynu horta halkan inagu si gaara isugu nimaadno caqdiga aynu samayn kontanka aynu ku gunudno hadhow baynu masaajidka tegiyo dadku kaa kala ha maqlaan iyadoo caqdigiibay noo soo horeeyey oo kontan lagugu meheriyey yaa haddana dadka markaa waxa weeyaan eh, filin aan jirin dee la tusaya oo maaragtay riwaayad baa loo matelayaa dadka oo in markaa imika gabadhii la meher gabadh mehersanba iyo hadda la meherina shan boqol oo garaam laleeyahay hadday saa dhacdo de waa kontonkii u ilan meherku waa kii hore wuxuu yidhi fain dakara sadaq fain dakara sadaaqan fi siri haddii hoos hoos meher loogu soo heshiiyo wa ama maaratay hoos loo sheego wa fi lcalaaniya sida muuqatana meher loo sheego fa sadaaqu maa cuqida bihi lcaqdu war caqdigu ku dhacay un baynu leenahay caqdiga gabadhu maxay ku mehersantay haddii hoos kan hoose ay kusoo mehersantay dee kaasunbaa meherkiya waxaan dambe la sheegay waba kama jiraan haddii aan marka hore waxbaba lasoo meherine lasoo heleeshiiye un hal halkan deetan hadhow lagu meheriyey kan muuqdo un lagu meheriyey kaa weyn unbaa ayuunbaa meherkii gabadha ilan caqdiga halkaasu ka dhacay wuxuu yihi walaa yuzawiju ibnatahu sagiirata inantiisa yar ma meherinayo biaqala min mahri lmili mahrulmiligeeda meherkii maaragtay iyadoo kale meherkeeda ahaanayay wax ka yar inan yaroo aan qangaar ahayn in lagu guuriyo lama ogola hadii lagu yihi waad guurin kartaa macnaheedu saa doontaad ka yeeleysaa maaha saa doontaad ka yeeleysaa maaha waa inaad iyada danteeda iyo maslaxadeeda iyo maxaa u dana ka shaqaynayso waxyaalaha u dantaana waxaa kow ka ah meherkeedii waa in aanu iyadoo kale meherkeedu halkii la gaadhsiin jiray hal santi ka hoosay inuu ka sara mara mooyaane walabnahu sagiira inankiisii yaraana ugu guurin maayo biakara min mahrilmili mahrulmili wax ka badan inankiisii aan qaangaarhka ahayn gabadh hadduu munaasib o arko uu isidhahdo waa lagala tegi dee wuu u guurin karaa ha weynaaduu leeyahay marka haddaba meherka uu ugu guurinayaa gabadhan meherkeedii waa inaan waxba ku kordhin ilan lacagtani hadhow ka yar baa lagu yeelanaya marka wax isagii lagu yeelanayo oo siyaado ah oo gabadha aad markaa eh, maarata u guurinayso qadarkeedii ama meherkeedii ka sareeya inaad markaa isaga markaa dayn saartid ka badan xaq uguma lihin mahrulmiligii ama wax ka yar ayuubaad isagana ugu guurin fain naqasa daalika kaa inanta guurinayey hadduu meherkeedii dhimo wazaada haadaa kan inanka yar u dhisayeyna uu meherka kordhiyo wajaba mahrulmili balat ziyaada mahrumili unbaa waajibaya ziyaadaduna way buraysaa kii dhinaana waa la buuxinaya mahrumili iymarkagaasiina walaa yatazawaju safiihu kii markaa xayaraadu saarnayd ee bilaalexejeclada ahaa guursan maayo wax ku guursan maayo biakara min mahrimili mahrumili wax ka badan ilan xoolhiisiiba xayaraad baa laga saaray mahrumili unbaa loo fasaxaya wax ku guursado gabadhu guursanayo mahrumiligeeda waxba uga kordhin maayo ilan looma ogolaynba inu wax bixiye fain zaada hadduu kordhiyo baalat ziyaadatu ziyaadadaasi waxba kama jiraan gabadhi aq mala ina tirado anigu intaasaan de waa weyaan kula heshiiy ninkana xayaraad baa saaran kula heshiiyey may soconaysa maad iska hobisid marka hore haddana weyn walaa yatasawaju lcabdu addoonku ku guursan maayo isna biakara min mahri lmili mahrumili wax ka badan addoonkuna ku guursan maayo haddii loo idmay oo sayidkuna inu guurso idanunba guurso mahrulmiliga ma dhaafin karo wa mahru mraatii gabadhan uu guursanayo adoonku meherkeeda fi kasbihi wuxuu soo xoogsadaa laga bixinaya markii meherku uu ku waajibo xoogsigiisa dambe iyumbaa laga bixine sayidkiisi guursa yidhi meher laguma le in kaana muktasiban waa hadduu ninkani yahay nin xoogsado oo wax soo saara aw fii ma fi yadihi wa fii ma fi yadihi dhusaada qarqaraya waana sida maqsuudku uu yahay waxa uu gacanta ku hayana meherka wuu ka bixin karaa in kaana ma'duunan lahu fi tijaara haddii markaa nin ganacsi ku jiray uu yahay addoonkanioo sayidkiisu uu ganacsi u dhiibtay oo ganacsi ku shaqaynayey oo dukaan markaa waxa weyaan isagu hayay oo ka ganacsanayey dee markaa xoolaha uu gacanta ku hayo reer iyo faa'iidaba markii uu yidhi waanad guursan kartaa dee xoolaha uu gacanta ku hayo ayuu meherka ka bixinaya fain lam yakun muktasiban haddaanu shaqo maarata lahayn oo aanu xoogsanin walaa maduuna lahu fi tijaara nin markaa ganacsi loo fasaxay oo dukaan hayana aanu ahayn fa fii dimatihi isaga uunbay gabadhu meherkiis meherkeedii ku leedahay ilaa an yactiqa ilaa inta uu ka xoroobayo fii axadi lqowleyni labada qowl ee masalada ku jira mid siduu yahay aw tafsakha nikaaxa ama ilaa iyo inta ay ka fasakhayso wa fii dimati sayidi mayane sayidkaa lagu leeyahay fil aakhari qowl kale siduu leeyahay nin aan shaqaysanan oo addoona markuu sayidkii guurso yidhaahdo ee uu guursado meherkaa lagu ka bixinaya gabadhi ilan meher bay dooneysaan laba qowl baa ku sugan meesha qowl wuxuu leeyahay gabadhii dee in ha doorato inay tiraahdo war waxba iskaga bixin kartid miya waan fasakha waa maaratay waan ka noqday guurkaagi inay tirahdo way u furan waxa kale oo u furan inay tiraahdo dee waan iska kaa sugi ilaa inta aad xoroobeysod xoola yeelanayso imka ool xoola ma lihidi waan iska kaa suga hadda markaa xoroobiba waayo de saasay ku dhamaanaysa kaasi waa qawlka muctamadkaa ah weya qawl baa wuxuu leeyahay sayidkaa lagu leey isagaa fasaxayo guurso yidhi markuu guurso yidhi ninkan aan oolaa xoolaba lahayn ee aan shaqaysan uu guurso yidhi waa sidiiyo uu leeyahay anaa kaa bixinayo oo kale anaa kaa damiina isaga weli ka dhigan tahay laakiin waa la diidayo waxaa la yidhi mar haddaan afkiisa laga hayn anaa ka damiina beherkaaga waxba ninkani damiinkama aha ninkanun bay wax ku leedahay hadday wax ka weydo daa iska fasakda doonto wuxuu yidhi wain zaada calaa maharilmili addoonkii hadduu wax ku guursado maharulmiligii wax ka badan wajabat iziyaadatu fii dimatihi dee dimadiisunbaa lagu leeyay ziyaadada kasabkiisa laga qaadi maayo iyo markaa maalutijaaraha midna yutbacu bihaa isaga ayaa lagu raadsanayaa idaa cataqa markuu xoroobo iyuunbay u dabageli wain tazawaja addoonkii hadduu guursado bigayri idnihi sayidkiisii on uma fasixinba sayidkii on guursaba odhan buu iska guursaday fa fi lmahri halaathatu aqwaalin saddex qowl ayaa markaa meherkii ku sugan abcan de meherkani waa wa guurkani waa guur faasida oo guurkiisuba asaxayo ko haddaanu sayidkii ufasixin waa guur faasida oon asax ahayn haddaba haddii dee gabadhii isagoon laba aqalgelin dee la kala diro waxba kuma laha laakiin la aqalgalo gabadhii markaasay meher yeelanaysa markaasay meher yee meher yeelanaysaa haddaba wawatica waa kaa ku yidhi wain tazawaja bigayri idnihi haddii sayidkiisiio aanu fasixin uu guursado oo wawatica gabadhi ula aqalgalo fa fi lmahri alaaatu aqwaal meherbay deeleeday w shubhaa dhacay haddaba meherkii halkee laga bixinayaa saddex qowl baa ku sugan axaduha midi wuxuu leeyahay yejibu wuxuu ka waajibi xayu yejibu mahru fi nikaaxi saxiix nikaaxa saxiixa ah, halkii meherku ka waajiba ama kasabkiisa ahayd ama maalutijaaraha ahayd ayaa dee laga bixin oo waxa weeyaan dee caqdigan faasidkaa sidii caqdigii saxiixa ahaa yaa loola dhaqmi wathani ka labaad wuxuu leeya anahu yatacalaqu bidimatihi may dimadiisu ku tacalluqaya weli u sugaysa intuu xoroobay sugaysa waana ka muctamedkaa ah weeyaan maxaa yeelay sayidkii ilan guursaba muu odhanay xoolahan ka shaqeynaya kasabkiisana sayidkaa ah leh wax xoolihii sayidka loo bixiyaa meeshan ma yaallaan wathaaliu ka saddexaad anahu yatacalaqu biraqabatihi mayane wuxuu ku tacaluqayaa isaga raqabadiisa oo tubaacu fiihi waa la yubaacu fiihi waa iibinaya isagii baa iibinaya inta la iibiyo ayaa gabadha meherkii la siinaya oo waxaa laga soo qaadaya jinaayo ilaa addoonkii hadduu dhib geysto dhibkaa lacagtiisi halkee laga bixinaya isagaa la iibin jiray iminkana gabadhii markaa waxa wey jimaaci ama galmadiiba waxaa laga soo qaadaya dhibaato uu geystay marka in isagii la iibiyo ayay noqonaysaa lakin sida muctamedkaa maya dhibaatada uu geystay ilan iyadoon loo fasixin buu geystay imika halkan gabadhan iyadii baa guursatay ninkan markaa nin ay guursatay oo nafteedii ay u tamkiinisay in jinaayo iyo dhib uu geystay laga soo qaado ma imanayso waxa weeyaan waxaa la leeyahay adiga ayaa de waxa weya hawshan gale iska sug hadduu xoroobo ayuunbaad wax ka heli wayajuusu waxaa banaan an yakuuna sadaaqu meherku inuu noqdo caynan shay tubaacu la iibiyo shay la iibinayo yani kitaabkaa qur-aanka ah ama dhulkiisa halkaa ku yaalla meherha iisiiyo ama waxa weeye eh, geeliisaasi ama arigiisa shay markaa cayiman shaygaa ayaan meher ahaan u doonaya iyo haye marka deetna shaygaasaan kuugu meheriyey oo haye waa cayn mucayanaa ah. wa daynan yuslamu fiihi waxaa kale oo shay daynahoo qofka lagu yeelanayo zawjka ah na wuu noqon karaa meherku haddaba marka uu dayn noqonayo yuslamu fiihi inde waxa weeyaan waxaan salamku ka banaa ku banaanaa yaa shardiya ah. oo shuruudii salamka ayaa markuu dayn yahay la shardiyaya marka maxay noqon dee geelii waa lagu mehersan karaa waxaa la ohanaya toban halaad lakin waa in halaad tilmaantoodii la sheego toban halaad oo noocaas oo sidaas oo sidaasa waa in la yidhaahdo si markaa waxa weyaan iibkii salamku wixii ugu asixi jiraa u noqda wamanfacatan tukra waxaa kaloo ay ku banaantay meherkii uu ku banaan yahay waxtar kira ka banaanayd wixii ay kira ka banaanay in maalan ay tiraahdo waxa weeye waxaan ku guursanayaa inuu dukaankiisa halkaa ku yaala bakhaarkiisa halkaasa laba sanadood ii saxeexa inaan markaa waxa weeyaan alaabtayda lagu hayo markaa gurigaa dee waxa weeyaan manaaficsigiisii iyo degitaankiisii iyo alaabteeda gabdha markaa de ganacsadaa weyaan oo ganacsata marka dee alaabteeda inay ku haraysato markaa laba sanadood bakhaarkiisa haddii ay markaa ku guursatay manfacadaasi meher way noqon karaysa waa caado wayajuu ama inay tirahdaba de inuu qur ii dhigo waxaan ku guursaday inuu shan iyo toban jis oo qur-aana ibaro ama laba jis ama saddex jis waa caadi wayajuusu waxaa banaan xaalan meherku inuu yahay meher hadda la bixinayo wayajuusu wa muajalan iyo mayaane mid la mudaynayo wakti loo qabanayo laba sano kadib toban sano kadib laakiin ma banaana markaad furaysa meherkeedaa bixinaysa bishardi waa in marka aad maarata waa weyaan aad furayso ama markaad kala tegaysaan meherkaasi aad bixiso goormay kala tegayaan waa ajal aan la garanayn oo majhuula taa iyada lama ogola marka imika si inigoo aynuu guursano de waa xaalli weeyaan markuu leeyahay waxaan kuugu guuriyey boqol garaam oo dahaba waan aqbalay guurkeeda on adiguna aad tiri waa xaalli weyan hadda lagaa doonaya iska bixi wamaa laa yajuuzu fi lbayci wاlijaarai wixii aan iibka iyo kiradaba ku banaanayn min almuxarami sida wixii xaaraanta ahaadoo kale khamrigi iyo wii lamidka aha walmajhuuli wixii aan la garanayn toban halaad oo wax la waayay aan la sheegin laa yajuusu fi sadaaqi meerkana kuma banaano toban halaad iibi miyay banaanay may banaanayn toban halaad oo aan tilmaantoodii la sheegin hadduu hadhow tole kuwa weyda kuu keeno oo tirahdo maxay waxaan maa toban halaad ku heshin toban halaad ma ku heshin isagu inaan heshin toban halaad ma yihiin dee kaxayso shareecadu de markaa markaa waxaa ma ogola dhubran bay keenaysa marka waa in tobankii halaad tilmaantoodii waa in laga heshiiyo marka markii wax lagu mehersanayana waa saas oo kale haddii laakiin u majhuul noqdo dee waxa weeyaan meherkii asixi maayo وتملك المرأة المهر بالتسمية لكن أحكام كلها نوبة بلا ميسا هل كان كتشوغ إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم بارك الله haddii gabadh la furo kadibna ciddada ka baxdo kadibna uu guursado mar kale meher kalena lagu m la magacaabo lama magacaabin kii horena la la siin maxaa la yeelaya de maxaa la yeelaya meherkii hore way leedahay kan dambana haddii aan meher la magacaabin meherulmithl hadday iyadu ogolaatay in meher la-aan la meheriyo mufawiday noqonaysaa axkaamteeda way noo soo socota kulli meher labaad way yeelanaysaa haddii aan iyada markaa de lagaba wargelin laska meheriyo inga waba la sheeginna mahrumili bay yeelanaysa marka waa laba meher bay kala haddii lamaanaha isku qabtaan jimaaca waad iga badisay ma curfigaa loo noqonaya curfiga jimaaca yaa soo wariyey ya calaa kulli xaal eh, jimaaca waa xaqu zawj ninka ayaa xaq u leh laakin waa min ayri idrar waatiina soo martay wuxuu xaq ugu leeyahay an yastamtica biha min ayri idrar inaanu dhibaato wax iyadii ku keenayo oo dhibaato jasadiyaa laga wadaa oo ku xanuunsanayso oo waxa weeyaan jir ahaan eh, ukeenaya xanuun ukeenaya ayaan la ogolay laakiin waad imashquulisay ama maaragtay hawlihii baad iga mashquulisay taasi ma soconaysa de ilan inuu mashquuliyo aq buu leeyahay taasi iyadoo lama ma ma ma aha cudurdaar maaha laakiin haddii jirka ahaanteedii ay dhibaato soo gaadhayso oo caafimaadkeedii uu halis gelayo markaas ayay markaa noqonaysaa mid markaa ninkii laga mancinayo aan loo ogolayn